الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد درسينا وكيل في الفرنات يكمل كتاب في خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ويذكرها يحيى بن عمر بن عبد الجبار رحمه الله تعالى يحيى بن عمر بن عمر بن يحيى معاك صوم مرة عمر يقول صوم ayib addars alkhaamis walarbacuun darsiga afartan iyo shanaad alnuzuuru biqubaa'a awalu masjidin buniya fi lislaam alnuzuuru degid biqubaa'a xaafadda quba la dego awalu masjidin masjidkii ugu horreeyey oo buniya la dhisay filislaam islaamka dhexdiisa maadaama waynu soo maray nebigu uu hijrooday oo madiine ka soo baxay xaggee nebigu madiine marka kasoo baxay baan ka wadaa nebigu markuu madiine yimid xaggee buu degay maadaama uu nebigu sal alla alay wasalam kacbada iyo kusoo tukan jiray baytullaahi alxaraam madiinana uu yimid masaajidna uusan ka jirin masaajidkii ugu horreeyay oo islaamka dhexdiisa la dhisay kee weye labada qodob ka hadla wasala wuu soo gaaray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama qubaa-a quba ayuu soo gaaray fi lyowmi athaani waa xaafad xaafadaha madiina ka tirsan fi lyowmi athaani maalinkii labaad oo min rabiici lawal bisha rabiicu lawal almuwaafiqu ee waafaqsan soddonka sebtembar sanadu markay ahayd lix boqol labaatan iyo labo miilaadiga bacda an makasa intuu nagaaday ka bacdi halaaa casharata sanatan saddex iyo toban sano mudayaqan xaaluu yahay mid la ciriiriyey calayhi dushiisa fii makata maka oo gaaladu ay ciriiriyeen mamnuucan xaaluu yahay mid loo diiday min aljahri inuu la jahro la dhawaaqo bidacwati yeeridda dadka diinta ale loogu yeerayo waqad aqaama wuu nagaaday oo wuu joogay biqubaa'a qubo itnayni wa cishriina leylatan labaatan iyo laba hameen bayna asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda wa min almuhaajiriina muhaajiriin ka tirsan iyo wal ansaari ansaar aaminan xalu yahay mid nabad qaba mudma-inan ee xasiloon waqad banaa wuu dhisay fii tilka taas dhexdeeda almuddati ee madasha iyo muddada ah masjida qubaa-a quba masjidkeedii ayuu dhisay alladii masaajidkaasoo wasafa uu ku tilmaamay hu asaga allaahu alle biannahu asagu masjidun masaajid inuu yahay usisa lagu aasaasay cala taqwa alla ka cabsi musanifku meeshaan ciwaanka ah laba qodob buu ciwaanka iyo baabka u samaystay nebigu oo quba degay waa xaafad xaafadaha madiina ka tirsan duleedkeeda ah masaajidkii ugu horreeyey oo islaamka dhexdiisa la dhiso afarta qodoba uu ku sheegay ciwaanka hoostiisa waxaa weeye rasuulku markuu qura soo gaaray maalinkii labaad ee bisha rabiicul awal waafaqsanna soddonka sebtembar sanadku markuu ahaa lix boqol labaatan iyo labo asagoo saddex iyo toban sano soo joogay magaalada mako oo gaaladu ay dhibeen ciriiri badan ay geliyeen ay u diideen diintiisa inuu la jahro la dhawaaqo ayuu halkaas soo galay quba ayuu wuxuu joogay labaatan iyo laba maalhabeyn asxaabtiisuu dhex joogay gaaladii iyo dhibkoodii iyo sharkoodiina waa ka badbaaday muddadaa dhowr iyo labaatanka hameena masaajid buu nabigu ku dhisay sala allahu alayh wasalam masjidka quba ilaahina wuxuu ku tilmaamay buu yidhi ussisa cala taqwa inuu yahay masaajid lagu aasaasay oo lagu dhagax dhigay alla kacabsi waxay culummada qaarkood sheegaan masaajid afar ah oo ambiyada ilaahay ay dhiseen gacantooda ku dhiseen masjidka masjidka xaraamka oo masjidka maka kacbada ku taalo nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil baa dhisay waa laba isdhashay raba laba isdhashay weeyaan labadoodaa dhisay masjidka qudus ku yaalla baytulmaqdes waxaa la sheegaa nabi sulaymaan iyo aabihii daawuud baa dhisay maaqa masjid baan haynaa laba masjid soo maa iyo afar nebiy oo laba isu dhashay masaajidka madiina oo nabigeena sal alla alay wasalam iyo masaajidkan qubana nabi maxamed baa dhisay sala allahu alay wasalam sidaa awgeed aayadda ah fii buyuutin adina allahu an turfaca wa yudkara fiiha smuhu aayaddaas culimmada qeyb baa waxay leeyihiin buyuudda ilaahay ee ilaahay uu faray in la kor yeelo waxay khaas ku tahay afartaa masaajiday nebiyadu dhiseen sida raajixana ma ahane masaajidda ilaahay oo dhan waa guryo ilaahay uu talagalay in la kor yeelo oo lagu cibaadaysto halka uu yidhi eh, musanifku waxay waafaqsan tahay soddonka sebtembar lix boqol iyo labaatan iyo labo hoos lambar baa ku qoran wa haadaa kani awalu taariikhin taariikhkii ugu horreeyey weeye jadiidin ee cusub liduhuuri lislaami islaamka muuqashadiisa bacda alhijrati hijradii ka bacdi fa bihadihi alhijrati hijradaas ayada ah ayaa tamat waxaa u dhammaystirantay lirasu rasuuli rasuulka sunnatu ikhwaanihi walaalihii waddadoodii al ambiyaa ambiyada ahaa min qablihi asiga ku horreeyey oo maxay ahayd id maa min nebiyin nebi ma jiro ilaa uhiina waa la ihaaneeyo sharaftay ka qaadeen min cashaa'irihi qoyska xaggii wa udiya waa la dhibay oo wadduhida waa la cadaadiyey xataa xataa dura ilaa loo dhibaato geliyey ila inuu isaga tago min bilaadihi dhulkiisa min ibraahim waqtigii nebi ibraahim laga soo bilaabo ilaa ciise nebi ciise waqtigii laga soo gaaro calayhim dushooda ha ku sugnaato assalaatu salaad iyo wasalaamu nabadgeliya waa hagaag afartaa qowl ayuu marka xadiid qisaduna tusinaysaa wasala wuu soo gaaray alrasuulu rasuulku qubaa-a quba ayuu soo gaaray fi lyowmi athaani maalinkii labaad ee min rabiicin ilawal bisha rabiiculawal ka tirsan almuwaafiq ee waafaqsan soddonka bisha sebtembar sanadku markuu ahaa lix boqol iyo labaatan iyo labo bacda an makata markuu nagaaday ka bacdi talaata casharata sanatan saddex iyo toban sano xagee uu kusoo nagaaday maka mudayaqan xaaluu yahay mid la ciriiriyey calayhi dushiisa xag alle ciriiriga kagama imaan qolyahanaa dhibay gaalada fii makata maka dhexdeeda ku ciriiriyeen mamnuucan xaalow yahay mid loo diiday min alhijrati min aljahri inuu la jahro bidacwati diinta islaamka waqad aqaama wuu nagaaday biqubaa quba ayuu ku nagaaday ayib waqad aqaama wuu nagaaday biqubaa quba ayuu ku nagaaday ithnayni itnatayni laba iyo wa cishriina labaatan leylatan ee habeen bayna asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda min almuhaajiriina muhaajiriin iyo wal ansaari ansaar ka tirsan aaminan xaalu yahay mid nabad qaba mutma ee xasiloon waqad banaa wuu dhisay fii tilka taa almuddati ee muddada a ah masjida qubaa-a ah, ka qubo alladii kaasoo wasafahu uu ku tilmaamay allaahu alle biannahu asagu masjidun masaajid inuu yahay oo sisa lagu dhagax dhigay oo lagu bilaabay cala taqwa alla kacabsi as-ilatun su-aalo mataa wasala goormuu gaaray alrasuulu rasuulku qubaa-a qubaha goormuu soo gaaray maalinkii labaad ee bisha rabiicil awal kam sanatan imise sana ayuu aqaama bimakata maka ku nagaa saddex iyo toban sano kam leylatan imise hameen buu makata ku nagaa biqubaa-a xaafadda quba labaatan iyo laba hameen maadaa camila muxuu sameeyey fii tilka taa almuddati ee muddada ah saajka quba ayuu dhisay alkhulaasa gebagebo itnayni min rabiic lawal labadii bisha rabiici lawal wasala wuxuu gaaray qubaa-a quba ayuu gaaray ama wasala abubakar iyo nebigu waxay gaareen qubaa-a qubo aaminayna xaliyin kuwa nabad qaba wa aqaama way nagaadeen fiihaa dhexdeeda itnatayni wa cishriina leylatan labaatan iyo laba habeen oo banaa u dhisay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama fii ahnaa'ihaa dhexdeeda masjida qubaa-a masaajidka quba masjidun masaajid usisa lagu aasaaso lagu dhex dhigay calataqwa alla ka cabsi addarsu saadisu wal casharka afartan iyo lixaad alwusuulu waa gaarid ila lmadiinati madiina lasoo gaaro oo xaafada quba xoogaa madiina way ka yara baxsan tahay waa duleedkeeda marka dhowr iyo labaatanka ahmeen markuu joogay oo xaafaddii masaajid ka dhisay uu nebigu kasoo gudday quba oo madiinadii weyneed iyo magaaladii weyneed uusoo gudday alwusuulu waa gaarid ilalmadiinati madiina lasoo gaaro awalu jumcatin jumcatii ugu horreysay oo fil islaami islaamka dhexdiisa ahaatay awalu khudbatin khudbatii ugu horreysay oo fil islaami islaamka dhexdiisa ahaatay waa laba qodob qodobka koowaad waxaa weeye awalu jumcatin fi lislaam jumcadii ugu horeysay oo islaamka dhexdiisa la akhriyo la oogo khudbadii ugu horeysay oo la khudbeeyo lamaa goortii kharaja uu soo baxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayh wasalam min qubaa-a qubana uu ka soo baxay xaafadda qubo qaasidan xaalo uu yahay mid u qasdaya ila almadiina almadiinata madiino axaaqad waxaa isku hareeraysay bihi asaga al ansaaru ansaar walxaal hum ayaguna mutaqalliduuna kuwa jeeni qaarsaday ay yihiin suyuufahum seefahooda sheeni qaarsi fariixiina ay yihiin kuwa faraxsan mustabshiriina ee bishaaraysanayo farxad dareemaya waqad adrakat way soo haleeshay hu nebiga aljumcatu jumcadii fi dariiqi wadada soo wadada kusii jireen fasallaa wuu tukaday haa ayada biman dad buu la tukaday macahu la jirankiisa ahday oo min almuslimiina muslimiinta ka tirsan wa haadihi tanina awalu jumcatin jumcatii ugu horreysay weeye wa khudbatuhaa jumcadaa khudbadeeduna awalu khudbatin khudbatii ugu horreysay weeye fil islaami islaamka dhexdiisa la khudbeeyo jumco loo khudbeeyo waqad kharaja way soo baxeen dadkii reer madiina ama waqad kharaja way soo baxeen limulaaqaatihi la kulankii iyo soo dhoweyntii ahlulmadiinati reer madiina oo dhan baa soo baxay wa macahum la jirankoodana waxaa ahaa annisaau dumarkii iyo wasibyaanu ciyaalkii iyo wal walwalaa'idu addoommadii yaquulna adigoo ku haaya طalaca albadru calayna min haniyaati alwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilahi daac ayuha almabcuudu fiina ji'ta bilamri lmutaac dalaaca waxaa soo baxay albadru dayax baa nagu soo baxay calaynaa dusheena dayaxu sooma ifayo dayax ifayaa nagu soo baxayay ku wadaan nabiga sal alla alay wasalam xagee buu ka soo baxay min taniyaati lwadaac meeshay jiir tahayd oo laabka ahayd oo la isku sagoontin jiro markay dadka sii baxayaan ee lagu sagoontiyo meeshaas ayadaa xaggeedu ka soo baxay mar hadduu dayax xag alle ka yimi noo yimi wajaba waxaa waajibay ashukru inaan shukrino ilaahay ku shukrino calayna dusheena ku waajibo shukrigaas ilaa wadaysa aan shukrigaa maa muddada dacaa-u baryayo lilaahi alla daacin mid barya inta arrada dusheeda dad ku nool yihiin ilahay baan ku shukrinayna nabi maxamed noo soo diray sal alay waslam ayuhal mabcuudu kan la soo diray fiinaa dhexdeennow rasuulkay la hadlayaan ji'ta waxaad la timid bilamri arrin almutaaci ee la yeelo war la qaadan karo saxaad la timid soo dhowowey <coughs> ayib musanifku halkan wuxuu sheegay nebigu markuu quba ka soo baxay asagoo u soo jeeda magaalada madiino ansaar baa isku weeji magaalada madiina ansaar waxaa la taga qolyo yuhuud oo dhib badan oo dhagar iyo shirqool badan marka seefahoodii bay jeena qaateen jeena qaadsi waxa way halkaanu seefta gashanaya nin walba seeftiisu halkaa soo gashado marka waxay rabaan nabiga inay waardiyeeyaan oo hadday gaaladu isku dayaan inay dhib geystaan dhibkaa laga waardiyeeyo aadana ay farxad iyo bishaara uga muuqatay iyo rayn rayn intuu nebigu jidka kusoo jiray uusan magaalada gudaheeda soo gelay ayaa waxaa ku timi jumcada dad badanna way la socdaan meeshaasuu jumcadii ku tukaday halkaasuu ku khudbeeyey jumcadii ugu horrayso la tukado waa taas khudbadii ugu horreysoo la khudbeeyana waa taas culammada qayb ka mid ah ra'yigaa tilmaamay sheikuna uu ku raaca markuu nebigu magaalada soo gal yiriba reer madiinahaba waxay usoo baxeen la soo dhaweyntiisi dumarkii ciyaalkii addoommadii raggii kulli lama kala harin iyagoo weliba gab yahay falaxa albaaru calayna min saniyati wada wajaba shukru calayna madca lilahida ayuha almaru cudufina jita bilamri lmuqar culamada qeyb baa waxay leeyihiin qisada gabiga in ah halkaa lagu tiriyayo ma sugnaa qayba waxay waa sugan tahay meelo kalena way ku timi tanna way ku timid ayib marka soo dhawayntaasa nabiga soo dhaweyn maxay nabiga usoo dhaweynayaan diin ilahay bay kusoo dhaweynayaan iimaankooda qajaha joogo dad ahlu iimaana rasuul ilaahay inuu yahay aaminsan yihiin sidaas wey diin ilahay bay kusoo dhaweynaya lamaa goortii kharaja wuu soo baxay alrasuulu rasuulku min qubaa-a quba uu ka soo baxay qubaa-a iyo qubaa-in labada waa la odhan karaa qaasidan xaaluu yahay mid ujeeda oo ku jihaysan almadiinata madiino qaasidan almadiina miyudu qabisa ilal axaabat waxaa isku wareejisay bihi nebiga al ansaaru ansaar leanna qoyska madiina degan oo loo yimid waa ayaga muhaajiriin waa nima soo hijrooda oo kasoo carabay marku meesha ma degana wahum ayagoo mutaqalliduuna jeeni qaarsaday suyuufahum seefahoodii farixiina oo faraxsan mustabshiriin oo bishaaraysanaya waqad adrakat waxaa soo gaartay hu nebiga aljumcatu jumcada fi dariiqi waddada fa sallaa wuu tukaday haa jumcadii biman dad buuna la tukadoo tujiyey macahu la jirankii ahayo min almuslimiina muslimiinta ka tirsan wa haadihi tanina awalu jumcatin jumcatii ugu horreysay weeyaan wa khudbatuhaa khudbadeeduna awalu khudbatin khudbatii ugu horreysay weeye fil islaam islaamka dhexdi waqad kharaja wuusoo waxaa soo baxay limulaaqaatihi soo dhoweyntiisa waxaa u soo baxay ahlu lmadiinati ree madiina limulaaqaatihi la kulankiisa iyo soo dhaweynta waxaa usoo baxay ahlu ahlulmadiinati ree madiina wa macahu la jirankoodana waxaa ahaa annisaau dumar iyo wasibyaanu ciyaal iyo walwalaa-idu addoomayo qulna xaalay leeyihiin qalaca waxaa nagu soo baxoo loo yimid albadru dayax afariyo tobnaada calaynaa dusheeda dayaxu hameenka afar iyo tobankuu yahay waa ka nuur badan yahay habeenada kasii horreeyey min haniyaati alwadaac meeshiis wadaac waa sugoontiga taniyaduna waa meesha jiirta ah oo laabka ah meeshii jiirtii dadka lagu sugoontin jiray sii baxaya iyo ciidamada iyo meeshaa xaggeeda nooga soo baxa wajaba waxaa waajibay ashukru mahadnaq calaynaa korkeena maa dacaa inta uu baryaya lilaahi alla daacin mid barya ayuhal mabcuudu kan la soo diray fiinaa dhexdeennow waa nebiga sal ly slm ila hadlayaa ji'ta waxaad la timid bil amri arrin almutaaci ee la qaateen oo la qaadan karo la yeelo as'ilatun su-aalo man ruuxeba axaada isku wareejiyey birasuuli rasuulka xiina khuruujihi markuu ka soo baxay min qubaa'a qubo alansaar ayna udrikat xageeday nagu soo kusoo gaar ayna udrika miso mase adrakat ya adrakat baa sax ayna xageebay adrakat kusoo gaartay aljumcatu jumcadu fi dariiq hal sallaa ma tukaday qablahaa jumcadaa ka hor jumcatan jumco maya man kharaja yaa soo baxay limulaaqaatihi soo dhaweyntiisii la kulankay ree madiino oo dumarkoodi iyo ciyaalkoodiiyo ayaa usoo baxay alkhulaasa gebageba wa kharaja nabiyu nabigu waa soo baxay sal alla alay slam minhaa ayada ayadiga soo baxa talo quba walxaal xawlahu dhinacyadiina ay ku sugan yihiin al ansaaru ansaar iyo walmuhaajiratu nimankii soo hijrooday qaasidan asagoo u socda almadiinata madiino wa wasalla wuu tukaday aljumcata jumcada wa khadaba wuu khudbeeyey fi dariiqi wadada wastaqbalahu waxaa ka hor yimid al ansaar o ansaar istiqbaalan soo dhoweyn cadiiman ee weyn ayay ka hor yimaadeen addarsu saabicu walarbacuun darsiga afartan iyo waxaa weeye toddobaad dukuulu rasuuli rasuulka gudadiisa weeye sala allahu calayhi wasalama almadiinata madiina u hore kow nusuuluhu degiddiisa weeye xubbul ansaari ansaar jacaylkooda weeye lilmuhaajiriina muhaajiriin ay jeclaayeen uquwatlislaami islaamka walaalnimadiisa wey qodobada markaa kaga hadlay kow nebigu waa la soo dhaweeyey soo istiqbaal nebiga madiina soo galay kow degitaan hadday noqota xajee buu labo ansaar baa waxay aada u jeclaayeen nimankii walaalahooda ay usoo hijrooday qaxootiyahowna dhaafa maysan oran waddankiina waa ka soo tagteen laakiin waa soo dhaweeyey walaalaha yuu soo dhawaada islaam dadkii in la walaaleeyey labada nin oon walaalaha ahayn isku hoyo isku abaa waxaa la odhanaya walaalaa degay kanu hadduu dhinto kanaa dhaxaya khalaas kan hadduu dhinto kan waa la walaaleeyey marka mudday socotay kabacdina waa la maskay lamaa goortii dakala nabiyu nabigu uu soo galay sala allahu calayhi wasalam almadiinata madiino kaana wuxuu ahaa laa yamuru midaan soo marin bibeytin guri oo min buyuutil ansaari ansaar guryaheeda ka mid ah ilaa sa'aluuhu waxay weydiisanayeen an yanzila inuu ku dega cindahum agtooda nabiga ilahay oo nabi maladeg aad bay u jeclaayeen walba wuxuu rabaa inuu nabigu gurigiisa ku dego halkaa laqab idiin qabtay ah. wa kaanuu waxay ahaayeen ya'khuduuna kuwii qabta bizimaami naaqati hasha nebigu saaran yahay ayay wax ku dhigayaan hogaan xarigga lagu wado bas way qabsanayaan xeliya nabi alla nagu deg nabi alla waa ku baryayna gurgayaga ha dhaafi nagu deg ka waran dadka martaysaa usoo dhaweynaya walaalo adiga caawa ila joog caawa ila hoyo maanta ila qadee ma la hela maanta leere waaba la isdhaaf laysma waya qaba laysma martiqaababa inta badan marka fayaquulu nebigu wuxuu lahaa dacuuhaa hashaan iska daaya aan saarnahay fa innahaa iyadu ma'muuratun mid la amray weeyaan amar ilaahay bay ku socotaaye meeshuu alla u talagalay fadhiisane waxba xargidaa ku dhigin inay iska sii daayin walam tasal hashi kamaysan zuulin saairatan inay soconayso xataa barakat ilaa ay fadhiisatay amaama daari abi ayuuba abi ayuub gurigiisa hortiisa ay fadhiisatay al ansaariyi ee in abu ayuub alasaari loo yaqaano bay gurigiisa hor fadhiisatay halkaasay ku socota marka diyaaraddu meeday kusoo istaagtay leeda soo maha diyaarada dharka maraysa halkaa i istaag halkaa i istaag halkaa ma istaagayso marka amar ilahi bay ku socotay fa nazala wuu degay cinda abi ayuuba abi ayuub agtiisa al ansaariya ee ansaari fi dawri dabaqii al asfaliga hoose guri laba dabaq iyo xuur ahaa dabiqii hoose ayuu yidhi nabi ayaa nabigu degay sal alay wasalam ma mar laba ma idiin qabto ma mar laba mahaysaa wuxuu yidhi walaakin lam yarda abu ayub abu ayub raalli kama noqon bidaalika arrinkaas arrinkee inuu nebigu la dega maa nebigu gurigiisa inuu dabaqa hoose ka dego abu ayubna dabaqiisana caawa u baryo waa la qumanaa weydi caawdhu qofkaa soo degahaya nebiga hoostuu degan yahay wacadalaa nebigu hoostayda caaw seexanay buu nebigu waa inu iga sarreeyay guriga iga sarreeya uu degan yahay saasaan ku sharfiyaa muxuusa u sameeyey karaamatan maamuusid iyo sharfidli rasuulilahi rasuulkaa lagu karaamaynaya sal alla alay wasalam wa kaana wuxuu ahaa yastacdi yastacdifuhu mid dhimrin ka dalbada nabi allow korban ku dajinaaya nabi allow halkaanaa seexan xataa intaqala ilaa nebigu ugu wareegay ilaa dabaqat lculya ilaa dabaqa sare ugu wareego oo ka aqbalu yirahaye korban ku raacay korban kule eediraya waqad kaana lansaar waxay ahaayeen yuxibuuna kuwii jecel man ruuxii haajara usoo hijrooda ilayhim ayaga wa yufiruuna way u eexan jireen calaa anfusihim naftooda uga eexan jireen naftooda uga eexan jireen waa maxay wax naftooda u baahan tahay bay intay iska qaadaan ayagu bay walaalahood siinayaan mala fahma khalaas xataa inahum ilaa ayagu tanaasacuu ay ku murmeen fii nusuulihim degiddooda faxakamuu waxay ku xugumtageen oo ku kala xukumteen alqurcata qorituurad baynahum dhexdooda famaa nazala muusan degin muhaajiru nin muhaajiriya calaa ansaariyin nin ansaariya dushii ilaa bilqurcati qorituurad maahan anaa kaxa ninkii baa laga yaaba dhowr qof inay isku qabsato si kale markii loo kala maarayn waayey bal waa laydin qorituuraya qorigaasaa la tuuraya ninkii qorituurkaas uusoo baxay inuu casaw caawo ninkaan qaadaya qaadaya bas uma ina rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama aakhaa wuu walaaleeya baynahum dhexdooda ukhuwatan walaalnimo islaamiyatan ee islaamnimo allafa taasu waxay isu soo duntay quluubahum quluubtooda wa jacalat waxay ka yeeshay haa taasi ka shay-il waaxidi sida hal shay oo keliyo lambar saddex wadaama wuu daa'imay haadaa kan al ikhaaw ee walaalnimada ah ilaa an anzala allaahu ilaa ilaahay uu soo dejiyey wa ulul arxaami kuwa riximka iyo qaraabanimada u saaxiibka bacduhum gobolkood awlaa kuwa habooni badan weeye bibacdin gobolka kale fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa gobolkood gobolka kale waa ku kala aanaysan yihiin waa isugu kala dhow yihiin ayib meeshaan waxaad u jeedaa nebigu markuu madiino soo galay dadkii ansaareed waa loo kala barantaray sidii nebiga loo dejin lahaa wuxuu nebigu ku degay guriga abu ayuub al ansaari ayuu nebigu ku degay ansaari waxay jeclaayeen dadka u soo hijrooda oo walaalahooda way soo dhoweyn jireen waxay naftooda u baahan tahay bay u huri jireen ayaga rasuulkuna waa walaaleeyey oo kuwo walaalnimo oo quluubtooda isu soo dhoweysay oo ninku uu walaalkii ka soo qaadaya naftiisa oo kaleeto sidaasaanaa raba inaynu noqonayno dad walaala ah iyadoon isku qabiil ahayn iyadoon isku deegaan ahayn ayadoo lahajaadka lagu kala duwan yahay inaad ogaata walaalka muslima inuu yahay kal bunyaan ismahaan oo kaleeto siduu isu adkeenayo kale isu xoogsataan walaalkaa ka dhiga qodkausiga assalaamu calaykum walaal soo dhawaado magaalada ku cusub iyo yimaado marti qaada raadi soo dhaweyn ha kula joogo ha kula baryo khalas laakiin haddaad dhiibsato waraadhe naftima markeena socoto maanta dha qof baa lagu soo hoyanahay guraygay waddo ka dhigteen inaan ka guurano wayaa tiraahda qof fiican mati qof fiican mati lamaa dakala nabiyu nabigu markuu soo galay almadiinata madiina kaana wuxuu ahaa laa yamuru midaan soo marin bibeyti guri oo min buyuuti min buyuuti alansaar halkaa wuxuu i qorayaa bibeytin guri oo min buyuutin alansaari marka min buyuuti lansaari wa tanwiinta waama ah min buyuuti lansaari ansaar guryaheeda ka mid a ah. ilaa saaluhu waxay weydiinayaan an yanzil inuu tego cinda maartood qoys walba u soo maro fa wuu tegay cinda abi ayuuba abi ayuub agtii buu tegay alansaariya ee ansaareed gurigiisuu ku tegay fi dawri alasfali dabaqa hoose iyo qeybta hoosuuna tegay gurigiisa waqad kaana alansaaru ansaar waxay ahli yuxibuuna kuwii jecel man ruuxa haajara usoo hijrooda ilayhim ayaga q liyakuuna suu u ahaado arfaqa mid u dhimrin badan lizaa'iriihi kuwa soo booqanaya wuxuu nebigu u doortay inuu dabaqa hoose dego dad badan baa u imaanaya soo maaha dadka soo booqanaya si ay durbo u heli karaan laakiin haddii layaa dabaqa u saaran yahay dad badan baa laga yaaba inaysan awoodeen dabaqa kore inay soo fuulaan ayib wa kaana alansaaru ansaar waxay ahayd yuxibuuna kuwii jecel man ruuxii haajara uu soo hijrooday ilayhim xaggooda wa yu'iruunahum way u eexin jireen calaa anfusihim naftooda uga eexan jireen wax naftooda u baahantay ayaga u hurayaan xataa inahum ilaa ayagu tanaasacuu ay ku murmeen fii nusuulihim martigelintooda anaa martiqaadaiyo anu ila joogaya fa xakamuu waxay xaakim ka dhigteen oo kala saare ka dhigteen alqurcata qorituu baynahum dhexdooda famaa nazala ma degin muhaajiru nin muhaajiriya calaa ansaariyin ansaari dushii ilaa bilqurcati qorituur maahan uma ina rasuula rasuulku sala allahu alayh wasalama aakhaa wuu walaaleeyay baynahum dhexdooda ukhuwatan walaalnimo islaamiyatan ee islaamnimo taasoo allafat isu soo dhoweysay quluubahum quluubtooda wa jacalad ka yeeshay haa quluubtii ka shay shay alwaaxidi ee keliya asilatu su-aalo kayfa kaana sidee buu ahaa dukhulu rasuuli rasuulka soo gelidiisa sala allahu alayh wasalama ila lmadiinati madiina uu soo galay ayna xaggee uu nasala degay kayfa kaana alansaaru ansaar seebay ahayd iyo walmuhaajiruuna muhaajiriin maadaa facala rasuulu rasuulku muxuu sameeyey baynahum dhexdooda alkhulaasa gebagebo nazla nabiyu nabigu waa degay sala allahu aleyh wasalam cinda abi ayuuba alansaariyi abu ayuub alansaari agti aakhaa wuu walaaleeyey nabigu bayna almuhaajiriina walansaari ansaariga muhaajiriin dhexdooda wallahu aclam sala allah wsala wbaaraka ala nabiyina mxamed